lalbaab ma kaana xadiidan yuftara min duuni illaah yuftara walaakin tasdiiqa aladii bayna yaday qisooyinka iyo dhacdooyinka diimeed ee dadka muslimiinta hore ka dhacday ee ku aadan ku dhaganaanta diintooda iyo ku dhaqankooda waa shay aad iyo aad u qiimo badan oo la doonaya muslimiintu inay markaasi ka dheegtaan oo ka dhuxul qaataan sidaa awgeed ba alimaam axmed bn xambal raxmatullaahi tacaala calayh imaamu ahli sunnati waljamaca wuxuu odhan jiray alxadiidu can asaalixiina jundun min junuud in dadka saalixiinta laga sheekeeyo oo qisooyinkoodii aad eh, ku dayato waa ciidan iyo taageero rabbaaniya ah subxaanahu wa tacaala nin la odhan jiray waxaa jira eh, loo bixiyo waagi dambe oo nabigu u baxshay saaxibu abilqarni saaxib abilqarni oo maxaad ahay reer banu israa'iil aqwaam dhib badan bay ahaayeen oo waagii dambe haddii ambiyadoodii ay lee'atay ama wakhtigu ku dheeraaday diintii ka tegay ummadda inteedii yarayd ee hadhaaga ahayd ee diinta ku dheganaydna aad u dhibi jiray bay ahaayeen waagi hore intay diintu cusbayd ama culummadu ay badnaayeen ama ambiyadu raadkooda weli uusan baabi inuusan tirtirmin xogow noocan maa waa roonaayeenoo xumaanta waa ka sariigan jireen wanaaggana waa jeclaayeen waagi dambe markay taariikhdu iska socotay wakhtuguna dheeraaday waxay bilaabeen kitaabkii towraad ahaa iyo diimihii alla soo dejiye intay la colloobaan inay kitaab cusub ayagu qortaan waagi dambe kitaab bay qoreen diinta ka dhan ah oo qawaaniinta iyo dasaatiirta hadda innagu aynu qoranno qolyaheenna islaamka ku maxaabsadaa bannaankana ka jira oo kalay qorteen kitaabkii asaga ahaa ee boqorkii diyaariyey waxaa lagu yidhi kitaabkan iyo dastuurkan iyo qaanuunkan aad qortay ummaddan reer banu israa'iil qaadan mahayaan laguna kari mahayo ee haddaad doonayso in lagugu raaco wadaadaha inta ka nool ee joogta u yeedh wadaadaha ku qasab inay ku taageeraan markay ku taageeraan ummaddaa ku raacaysaa lagu yidhi boqorku wuxuu hi waa fikrad wanaagsan anugu dadka intaan qabto kulligood oon meel u fadhiisto inaan jasuuro mariyaan doonahayo nin walba maxaad qabtaa kitaabka maxaad ka aaminsan tahay ma igu raacdaan idhahdaan doonahayay buuhi laakiin haddaad tala fiican keenteen in wadaadaha intaan u yeedho ay wadaaduhu marka igu raacaan kadibna shacabkii wadaadaha ku xidhnaana ay taageeraan waa fikir wanaagsan buuri wuxuu ihi yaa ugu roon wadaadaha maanta dunida jooga waxaa li wadaadka hebel la iyo xertiisa baa ugu roon asagii baa loo yeedhay wadaadkii baa la soo kaxeeyey wadaadkii markuu ogaaday in kitaabkii dastuurka ah ee boqorku qortay lagu qasbahayo waraaq yar buu soo qaaday aayada kitaabka ilaahay ka miduu ku qoray waraaqdii buu xirsi ahaan meeshaa laabtay xabadku ku dhajistay qamiiskiisii iyo funaanadiisiibuu ka dulgashaday waa qariyey boqorkii baa loo geeyey boqorku wuxuu ku yidhi kitaabkan anaan qoray maxaad ka aaminsan tahay soo ma rumaysnid hadduu dhaho ma rumaysnid waa kufri iyo waa dastuur iyo waa diin la'aan waa la dilahaya xeelad buu markaa isticmaalay wuxuu idhi kitaab maxaanan xabad ku taabtay intuu laabta saa u taabtay wuxuu idhi maxaa igu dhacaanan u rumaynaynin muxuu aha kitaabkan asaga ah waan aaminsanahay buu idhi kitaabkan kitaabku uu tilmaamhayo ama uu farta ku fiiqi ama uu xabadka u garaacayo waa waraaqdii ayadaha qur-aanka ama aayadaha towreedda uu kusoo qortay xabadkiisa ku dhegana waa la sii daayey shacabkii reer banu israa'iil waxaa dhex maray odaygii u dambeeyey diinta ku dhagan asna waa isdhiibo maanta intii la qabtay oo la jafaaliyey ayuu ogolaaday inuu dastuurka ogolaadoo raaco xertiisii baa isku khilaafay xertu waxay dhaahdeen wadaadkii maanta waa isdhiibay oo wuxuu raacay gaaladii iyo sacabayntii dastuurka in waxay dhaheen ma ee sheekhu waa xeeladaystay waagii dambe tii allah wadaadka ku timid raxmatullaahi tacaala caleyh waa geeriyooday markii la maydhahayay oo xertii ay maydhahayeen oo dharkii laga siibo haddii in la dhaqa ay noqotay yaa meeshaa laabxunshada bartankeeda ama muxuu ahay xabadka ah waraaqdii oo ku dhegan aayaduhu qur-aanka ku qoraayeen baa lagu arkay markaas xertu waxay fahmeen sheekhu maalinkii la imtixaanay ee la qasbahayey inuu xeeladaystay oo wuxuu tilmaamahayay kitaabka ilaahay uu ahaa dastuurna uusan rumaynin saana uu ku badbaaday nabigu wuxu sal slam reer banu israa'iil xilligaa nimankii joogay wadaadka xeeladaystay iyo xertiisii ka badbaaday intoodii kale naar iyo dastuur iyo gaalnimo ay qaateen nabigu marka sal slam wuxuu yidhi reer banu israa'iil saacaddaa wixii ka dambaysay waxay u qaybsameen toddobaatan iyo laba kooxood toddobaatan iyo kow bay u qaybsameen waxaa ka barbaadi oo alfirqa naajiya noqotay saaxiba abilqarni xirsigii iyo qardhaastii ninkii intuu aayadaha ku qortay xabadka gashaday ee maalinkii la imtixaanahaya saa ku badbaaday ninka keligiibaa ka badbaado ka samatabaxay iyo xertiis qisadaasi waa qiso sugan waxaa ku jira cibrooyin dhowra minha waxaa ka mid ah dadka baatilka iyo xaqdarada wataay inaysan xamili karin inta xaqdoonka ah waa cibro meesha ku jirta ninka baatilka wata awood kasta uu leeyahay ee si kasta u awood badan yahay dowlad kasta uu yahay hal fardi oo ka soo horjeeda ma xamili karo wadaad hadda miskiin oo meel iska jooga iyo xertiisii oo dastuurkan diidan maxay dhibay ku hayeen ma ogolaan karo dadka baatilka iyo xaqdarada wataay ma xamili karaan oo umana dulqaadan karaan dadka xaqdoonka haba yaraadeene waxaa kaloo laga qaadanayaa in ragga ruuxa muslimka uu diintiisa ku dhaganaado mahmaa kallafat duruuf meel kastoo la gaadhaba inuu dul qaatoo sabraa laga doonaya faa'iidada kale ku jirta waxaa weeye cibrada saddexaad ee ku jirta ee muslimiintu ugu jirtee aad iyo aad u cad ee la doonhayo in ay ku cibra qaataan mar allaala markaynu diinteennu ka fogaano aan xaqa ka tagno waynu iskhilaafaynaa reer banu israa'iil waagi hore waa wada socdeen waa midaysnaayeen far ay ahaayeen markay kitaabka ilaahay ka tageen oo diintii ka baydheen ayaa ilaahay isku diro isku dhuftay kadibna toddobaatan iyo kow firqadood iyo ka badan bay noqdeen qisada labaad maashidatu ibnatu fircawn gabadh la yidhahdaa jirto reer banu israa'iil ahayd fircawn gabadh u dhalay bay u shanlayn jirtay haweenay waxay muslimada oo iimaankeeda qarsata bay ahayd sida mu'minu aali fircawnba iimaankiisu u qarsan hayay aasiyana iimaankeeda u qarsanaysay ayaa gabadhanna ay iimaankeeda u qarsanaysay fircawn haddee gabadh u dhalo ina boqor ah ayay marka haweenay ka shaqayso oo xanaanayso oo eh, korisay ahayd maalin maalmaha ka ruuxa muslimka ah markay iimaankiisu si kastao uu qabiro uu qariyaba wax la qarin karaa ma aha mar maalin iyadoo u shanlaynaysaa shanladii ay ugu feedhaysay baa ka dhacday markaas tiri bismi bismillaah bay tiri haweenaydii muminadahayd ee isqarinaysay gabadhii doqonta ayda ee waxay tidhi ma aabbahay baad u jeeddaa allaha aad sheegayso ma aabbahay fircawn baad u jeedaa ayadoo de aabbaheed baa madax maray waxaan aabbaheed uu sheegaya bakhtiga ah ee ummaddu uu ku lugooyey ana rabbukum ulaclaa iyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri iyo warkan uu taagan yahay kufriga ah bay qaayibtoy qaatoy aamintay ummadda uu ka dhaadhiciyey marka waxay is tiri hooyadaada ku xanaananaysee ku dhaqaalanaysa hebla ah aabbahay cuskanaysa ilaahay cuskanaysaba aabbahabaa is tiri markaasay gabadhu waxay tidhi aabbaha ma ahee allahan sheegayo waa rabbii wa rabbuka iyo rabbu abiika bay waa rabbiga aniga abuuray ee adiga ku abuuray ee aabbahaagan ummada lugooyo abuuray gabadhi meesha waxaaga soo baxay janis waxay tii aabbahay muu u sheegaa waxay doonaysay duqdu inay cabsato ama haweenu intay cabsato ay rigaysato oo inta ay ku gumaysato oy tira hadiyo goor wallahi waan ku sheegahaya aabbahay baan kuu sheegahaya oy ka dhigato qodob ayba ku cadaadaysa islaantan muslimada iimaankeeda qarsanaysa waxay tihi haddaad doonto u sheeg aday kuu taallaayo fircawn baa warkii la gaadhsiiyey hadda ha la keena buu haweenaydii ma rabbi aan aniga ahayn bay sheegtay ha la keeno gabadhii muslimadeed baa loo keenay wuxuu idhi heblaay haweenay wanaagsan baad ahayd gabadha yada xanaanaysaa abaal baad igu leedahay rabbiga aad sheegayso aniga ma ah rabbiga aad sheega adiga ma ahay tiri rabbiga aan sheegahayo adiga mae waa rabbiga adiga ku abuuray fircawn ee aniga abuuray ee adduunka dhan ba iska aduguna daalin baad uma dambeen ku lugooyey wuxuu idhi haddaadan ka noqonin saacadan la taagan yahay waa ku cadaabahaya ka noqon maya diintaydaee waxaa doonta samee bay tiri wuxuu yidhi waxaad yeelaysaan baraag weyn oo meesha dadka lagu cadaabo yuu yidhi ha laga buxdiye macdan iyo maar ha la dhalaaliyo markay saliid noqoto maar iyo macdan baa la dhalaalinaya iyo wuxuu rabaa inuu ku guro wuxuu yidhi waxay dhasheen ha la keeno ubadkeedii waxay carruur dhashay gabadhaasi iyo ayadii baa la keenay wuxuu yidhi ma ka noqonaysaa inaan anigu rabbi ahay ma qiraysa rabbiga kaleed sheegaysana ma ku kufrinaysa mise waa kugu ridaa igu rid bay tihi hawsha hawlaan ka noqonaya meahee wixii aad ka badan weyday yeel wuxuu bilaabay marka carruurta ay dhashay ubadkeedii inuu mid mid oogu tuuro dabkii iyo macdantii iyo maarti karaysay shubaalinaysa wiil baa lagu tuuray gabadh baa xigtay way socotay way socotay waxay dhashoo dhan markuu ku guray ilmo yaro marka ay nuujinayso dhabarka ku wadatay yaa la soo gaadhay kii baa laga laaco la damcayntay laga qaada in lagu tuuro way isku dhajisay dabtii in lagu tuurona waa diiday markay yaraha joogsatay ilmihii yaraa ee naaska nuugayay wuxuu ku yidhi yaa ummah iqtaximii fa inna cadaaba اddunyaa ahwanu min cadaabi اlaakhira ilmihii yaraa ee naaska nuujinaysay baa la hadlay hooyoy dabka galbuudh naarta isku tuur ha istaagin maxaa yeelay cadaabka adduunyee maanta fircoon uu ku cadaabahayo ayaa ka sahlan cadaabka aakharo ka aakharo inaad ilaahay ku kufrido ood fircoon aaminto ood gaalowdo ayaa kaaga daran oo wax loo dhiga uusan jirin ee cadaabkan yarkaa ah, mar buu ku yidhi waa ah, qiso sugan weeye cibar badan baa ku jira ruuxa muslimka hadduu iimaan dhab ah iyo yaqiin ilaahay ku irsaaqo wax wax yeelaya ama cadaadinaya ama dhib ku haya ma uu jiro ruuxa aadamaha waxa lagu cabsiyo wax ugu badan waan ku dilayaa wey adduunkan ku dhaafinayaa wey aakharan kuu dirahayaa wey ifkaan kaa qaadahaya ruuxu mar hadduu iimaan qalbigiisu dego wax kastoo loo geysto wax dhiba kuma hayaan wa min annaasi man yaquulu aamanna biاllah faإida uudiya fi اllahi jacala fitnaة الnaasi kacadaab اllah wa min annaasi man yacbud اllaha calى xarfin fain asaabahu khayru iطma'na bih wain asaabathu fitnaة inqalaba calى wajih khasira dunya wاlaakhira waxaa kaloo ku jira cibro ah ilmihii yaraa ee la hadlay hooyadii asagu lafiisa muusan ka hadlin asagu malaha hooyo aniga dabka igurida ee reeb ee wuxuu ku yidhi hooyoy dabka gal macan aniga ina qarxi buui ina geli meeshu maxaa yeele cadaabka adduunyo waxaa ka dara midka aakharo maxaa yeele asagu waa sabi waa ilmo yar takliif ma saaro culaysku ruuxuu saaran yaha maanta ee aakhra lala xisaabtami ee hadduu kufriyaan la cadaabi hadduu iimaankiisa ku adkaystana la jannayn waa hooyadii markood maamadii buu la hadlay asagu tiisi waa ilaaway cibrooyin ku jira waxaa kamida mid hadalkii hore horaan aynu tilmaanay ee ah ruuxa muslimkaa waxaa laga maarmaana dhib kastoo qabsadaba inuu diintiisa uu ka doorbido soomaalida waxay odhan jiray waaga carruurta la ahaa ee la ciyaari jiray bannaanaha googa xagalle guntin macaangeed la fuul googaa xagalle carruurta guntin macaangeed la fuul waxaa lagu dhihi waa maxay waa waa waa sankor ma aha waa midhe ma aha timir weeye malab waa xalwad intaaso dhan marka lagaa khaldo markaa waxaa lagaa raba inaad tirado waa nafta nafta wey nafta wax ka macaan ma jiro meel kastoo tagtaba iyada un baad qiimaynaysa marka ruuxa muslimka ah dhib kasto qabsada waxaa laga doonayaa in diintiisa uu u meel dayo iimaankaana inuu ku dhinto isku dayo walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun dadka noocaasa ee diintooda ku adag ee wax kastoo dhacaba aan gebidhacaynin aan surmaseegtaynin aan barbariqaynin kufkufaynin dadka noocaasa astaahila oo mudan inay ummad hogaanshaan ama ay saldhig u noqdaan ama guri islaam lagu dul dhiso lagu asaaso guri marka la asaasayo waa in dhagax as adag iyo shub laga bilaabo weelku salku ka eh, unkama laga asaasaa ummadda islaamka marka la asaasayo waa in dad adagoo dhagaxyo la toosiyey oo la qoray oo la xulay oo adag oo guriga hadhow culayskiisa hayn doona muslimiintu waa guri dhisane daartaa culus ee ilaa qiyaami soconaysa dhagax hayn kara waa in guriga lagu bilaabo sidaa darteed baa muslimiintii nabiga rumeeyey awaailkii islaamka aad loo imtixaanay dhib badanna ay la kulmeen haddaynu wax ka soo qaadno khabaab ibnu arad radi allahu tacaala wuxuu nabi maxamed baan maalin u imid asagoo harsanaya fii dili lkacba wa huwa mutawasidun biburdatihi nabigoo kacbada hawskeeda harsanhaya oo macawis asagu uu leeyahay nabigu jaqilaysta ama ku dangeega baan u imid waqad laqiinaa min almushrikiina canata mushrikiinta carbeed iyo qurayshna waxaan kala gulanay dhib iyo rafaado waana baaba'sheen mustadcafiin weeye waa laga awood badan yahay xadiidkii cabdulaahi ibni mascuud radi allahu tacaala canhu dadkii u horreeyay islaamkooda muujisa toddobay ahaayeen buuli nebiyulaahi maxamed abubakar sidiiq bilaal suhayb miqdaad muxuu ahaaye ninkii la odhan jiray khabaab ibn arad camaar ibnu yaasir iyo hooyadii toddobadaasay ahaayeen nabi maxamed adeerkiibaa alla ku difaacay oo gaaladu ha dhibeen dhibna ha u geysteen laakiin weli waa dhaqnaa waa dhaameen saxaabada kale abubakar tolkii qoysuu ka dhasho reer bani taym la odhan jiray ayaa gaashaanka u darro caryaa taabtaydha nin ogaas odayna waa ah shanti kale ayagu intii la qabtay ayaa aad loo baaba'shay khabaab iyo suhayb iyo miqdaad iyo camaar ibnu yaasir iyo hooyadii mooyeen intaas ayagu afartaas aad baa loo cadaabay waxaa laga rabaa inay asnaamta ammaanaan nabiga wax ka sheegaan ilaahay ku kufriyaan carabka iimaankooda qalbigaba ha ku sugnaadee kulligood hawshaasi waa ku dhaceen markay naftu qabatay oo de loo garaacay ama loo shaabugay ee loo cadaanaya xaaxdu qabatay bay gaaladii carabka ku qanciyeen iyagoo iimaankooda qalbiga ku sugan yahay bilal isagu waa diiday wuxuu intay naf igu jirta laga maqlin mahayo sanan baa fiican iyo wathan nabi maxamed waxba ka sheegin naftan xuntaa meesha doontaan geeya buu sakaraadka ah. way ka samreen markii dambe markay ku daaleen garaaciisii iyo shaabuugiisii intay xadhi ku xidhan hoggaansheen bay carruurtii macamalaha u dhiibeen ciyaalka carruurta wareejiya dheheen maka wareejiya markii laga nooga haddana waxaa dhulka intaad dhigtaan ha la guba kulul madana dabka intii la geliya ha la shiilo gubo markii laga samray asagu axadun axad ilaahay waa keligii isagaa xaq lagu caabudo wix kale waa baatil markay ka samreen bay iska sii daayeen dhibkaasay la kulmeen dhibka noocaasoo kale ah ayuu khabaab ka soo dacwaday suubanhu u yimid asagoo fadhiya kacbada wuxuu nabi allow alaa tadcu lana alaa tastansir lana ilaahay maad dambidha ilaahay maad gargaar noo weydiisid gaalada maad habaartid maad noo ducaysid xaaladan aan ku sugannahay ilahay inuu naga saaro nabigu waaba xanaaqayba salawaatu rabbi wasalam caleh nabigu waaba xanaaqay waaba gudutay wejigiis indhihii baa dhiig noqday nabigu garbaa shay garaa la weydiiyey nabi allow ilaahay noo bari oo gargaar noo weydii oo dhibka iyo dulankan ku jiro naga dulqaada ilaahay noo bari ma dhib baa ku jira marka hor laga fiiriyo maya waa shay xaq oo garo nabiga loogu leeyahay wey laakiin nabigu wuxuu rabaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maadaama ay yihiin bilowgii iyo asaaskii islaamka wuxuu ka doonayaa dad adag oo muxuu ahaay bircun ah oo muxuu ahaay wax diiranaya uusan jirin inay noqdaan dhib kastoo alla dartii diinkiisa u gaadha inay u dulqaataan buu ka rabaa dad la laylhayo wey la carbinhayo waaga dambe waxaa rabaa inay noqdaan dad birjeexa ah oo aan wax karayaab aan jirin fi diin illahi subxaanahu wa tacaala wayna noqdeen siduu nabiga ku waday salawaatu rabbi wasalaamu calayh nabigu wuxuu ugu halqabsaday khabaab dadkii idinka horreeyey ee muslimiinta reer banu israa'iil iyo hayrkoodba waxaa dhici jirtay mararka qaarkood mid ka mida in diintiisa lagu dhibo lasoo qabto oo la yidhaha diintaada ma ka noqon mise meel baan kula gaadhnaa aadan garanayn waxay tahay waa diidaya markaasaa intii la qabto geed lagu xidho yaa fargeeto dab ah oo bir ah yaa loogu shanlaynayaa jirkiisa hilibkiisao dhan baa la xoqahayaa waa la hoolayaa lafihiisii ludiisii baa la kala saaraya saantiisii iyo sodiisii baa la kala saaraya iyo mxuu ahaaye iyo seediisiiba intaas waxaa ma ka noqon diintaadi ma ka noqon ma gaaloobay maya waa ku dhimanaya waxaa dhici jirtay buu nabig sal slam khabaabow adu maanta waxaad ka calacali quraysh garaaceeda iyo rafaadka ay ku rafaadine intii god loo qodo nin muslima ah oo dadki idinka horreeyey ah in minshaar madaxa bartankiisa laga saaro sida iyadoo alwaax la kala jeexayo ciyaadan bilah kadibna la kala jeexo ilaa laba isleeg uu noqdo laba gabal uu noqdo laba dhambal uu noqdo nabig xul sal slam khabaabow diintan iyo xaqa aan la imid ilaahay uu dhammaystiri guushiiyo gargaarkana waa isiin doonaa walaakinakum qowmun tastacjiluun laakiin waa degdegaysaan buui khabaabo burki idin gaadhaba caac uma baahnay buui dharbaaxad idinku dhacda qayle iyo uma baahan iyo sawaxan inaad adkaysataan oo dul qaadataan ood gegsataan baa laydinka doonaya sideed hadhow u taxamulaysaan mas-uul looga noqon doontaan taariikh muslimiin iyo ummad farcanto ilaa qiyaami saaca shaqaysoo jirta nabigu waa ku canaantay wuxuu ihi diintan waa way baahi doontaa adduunka dhan bay gaadhi doontaa ilaa gabadha muslimiinta ama ruuxa muslimka uu ka lugeeyo min sancaa caasimada yamaneed ilaa xadramowt koonfurta iyo magaalo ku taalla wey dhulkaa nabigu u tilmaamayo waa dhulka xilligu noolaa nabigu ugu dhib badnaa wey mooryaan qutaacu uruq budcad baa jiifay ruuxii maalin baxa waa la leefi jiray rag iyo dumar baa ruuxii keligii socda awood isku difaaca mooyeen oo ciidan yihi waa laga laaci marka nabigu meeshu u khatar badnayd cinda alcarab bilaadoodiibu miaal ugu soo qaaday diintu waxay gaari doontaa xilli ay guulaysato oo ruuxa muslimka meeshuu doona uu maro asagoon ka baqaynin ilaahay mooyin cahadkaan ka baqayn ama adhiga iyo xayntuu wata in dhurwaa habeenkii oga soo dhacay len dhurwaa asgon cidna ma celi kartee laakiin maanta khabaaba waa degdegaysaane adkaysta buu ku uri sl slam nabigu wuxuu ka rabaa dadkaasi dad adag inay noqdaan cibarka inoogu jira waxaa ka mid ah maanta waa ogtihiin muslimiintii meel kastoo joogaan baa lagu dhibayaa gabdhihii muslimaadkana meel kasta lagu dhibaya nairobi baa u daran ba hadda la bilaabayba in laydinka dhex shaqeeyo oo intii laydinka dhex fadhiisto haddana gaale laydinku dacwooyo haweenkiibaba hadda naftu haysaaba olaan ragga la fiijisan jiray yacni meel laisku daynaya ma jiraan dadka muslimiinta marka inay adkaystaan oy dul qaataan oy sabraan oy diinkaani taxamulaan oo iimaankooda u meeldayaan oo dhacdooyinka yararka iyo dhibaatooyinka aan loo bixin waxna aan lagu qiimaynin baa la doonaya sida uu nabigu sal slam baan rabnaa ilaahay gargaar waa keeni ummaddana wa u gargaaraya walaakinakum qawmun tastacjiluun dadkii noocaasa nabigu uu tarbiyeeyey waxdarahay dhigaan baan wax ka tilmaamaynaa kacab ibnu maalik radia allahu tacaala canhu ansaari buu ahaa isagoo dhib badan lamuusa kulmin laakiin taariikhda islaamka nin haya wey iimaanna qalbigu isu dega yowma uxudin maalinkii ee muslimiintu caalsaaraha laga qaatay rag badan oo saxaabana ay leedeen oo shahiideen boqol ku dhow oo sagaashan iyo dhowr lagu sheegay ayaa nabigu sal slam iyo saxaaba boqol oo gooni u go'day ayaa dagaal gooni u qabsaday saxaabadii waa la kala qaybiyey gaalada ka badnay hasiimaa dhacday markii aan gooni u baxnay baa nabigu yaan gartay buui ilaan quraysh waxay dhan nabigu waan dilay suuqay waxay gashadeen iyo ciidanka dhexdiisii waxay faafiyeen xarba nafsiya maxamed qad qutil bay yidhaahdeen saxaabadii marka qalbigaas ku dhacay iyadoo isaa u dagaalamaya aan weli dagaalka socdo ayaan koox aan ku jiro oon dhex taagnaa baan ku arkayba rasuulka dhex taagan oo dagaalamaya horaanna waxaan nugu nabigu waa dhintay markaasaan waxaa yidhi bui haadaa rasuulullah waan ku soo bad ku naxay wuu ku soo anfariiray ilaa nabigu waa dhintaa la hayay ee dagaalama ilaa dhammaataan idinkuna markaasuu ku soo bado nabi maxamed waaka nabigu wuxuu idhi aamus dagaal ba lagu jiraaye mar damba warkayaan laga maqal kadib nabigu intuu i qabtay yuu iga badashay bay dharkii aan qabay halmadkii diracbiraadkii dariiskii aan qabayba nabigu iga badashay kiisii buu ii xidhay dagaalkii baan sida ku gallay buui kufaaru quraysh ayagoo nabi maxamed imoodahay yo waxay ugu dhifteen buui labaatan iyo dhowr waran iyo seefood baa igu dhacay buui kulluhum yadunnu anii rasuulullah mid kasta wuxuu leeyahy maxamed dil nabi maxamed ay moodahayaan buui yani ninka maanta ogola iyadoo xabado socoto ninkii la eh, raadsanhaya dharkiisa ha lagu xidho ruuxii la raadsan in la dila doona aduu dharkiisa xidho oo aduu ha lagu dilo axadka maanta ogolaanaya ma jiraan iimaan baa waxaan keena oo qalbiga markuu dego wax kastaba uu ka suuragala nabi maxad sal slam dharkiisi baan xidhay anugu asna kiisii buu qaatay asagoo kacab baa la moodahaya asaguna rasuulkii baa la moodaya dagaalka markuu dhammaaday ee lagu kala tegey anoo dhaawacoo sakaraad baa la iqaaday markaasa dharkaygii lai soo celiya kii markaa uu xidhay buui ayadooy sidaatay haddana yowma tabu maalinkuu khaladka yar galay waa la cadaadiyey tadxiyadii iyo iimaankii iyo wanaaggii badnadeed la timid hadhow haddaad khaldanto xukumkaadaa lagu siinhaya maxaa yeele wixi aad samaysay ilahay dartii u samaysay ajirkiisi baa kuu qoran miisaankiisi baa kuu qoran xasanaadkiisi hawaabkiisi diiwaan buu kugu jiraa kuu yaallaa hadhow annaga nagu baadhan maysid oo dhihi maysa hawsha kaadi baan isu caabay ayada ah cid kale waxbama ogoli haddaad soo ruclayseena hawshan nairobi dugsiyada keligay baa wadi jiray gabdhaha muslimaadka keligay baa jilaabka u xidhay hebloy haddaa timid lama ogolo khayrkaadii wanaaggaad la timid iyo diintii meel bay kuu taallaa iyo ikhlaaskaadii iyo tawaabkaadii annaga hadhow waxaan kuu garanno oon waayeelnimo kugu garanno oon dadnimo kugu garanno iyo diin iyo wanaag iyo naga horrayn iyo saabiqiyo xaq weeyo inaan ku ixtiraamna xaq baad u leedahay laakiin adugu inaad nagu baadhata gar ma ah adugu inaad nagu baadhato oo nagu weerarto oo tiraado xubankii meel hala dhigo yani gar ma ah inaan ku garana kawaayeel ruux muslimo naga da'weyn nooga soo reediinta naga qiimo badan khayrka noogu yadho noogu baaqaya garbaad u leedahay maamuuskaas iyo ixtiraamkaas iyo qadarintaas laakiin adugu xaqaadii iyo hawaabkaadii iyo ajirkaadi as kaga ciyaari waxaa ka mid a qisooyinka muhiimka ah ee kutusaya ee siraf laga qaadanayo qisatu asxaabi alcaqaba baycat alcaqaba jaabir baa inooga qiseeya radia allahu tacaala canhu macno weyn baana qisadaa ku jira jaabir wuxuu yihi nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi toban sano ama ka badan ayuu maka dhex joogo ummadda diinta ugu yeedhay qisadii da xilli meesha iyagu kala soo qabsayn buu ka warramaya toban sano ilan saddexii sanee dambe ayaaba hawsha ka qayb qaata ansaar ayuu diinta ugu yeedhayey qurayshna dhex mawaasimta meelaha cumrooyinka xajka kulamada mijinna suuqa cukaab meelaha iskugu tagaan iyo dhan buu tegi jiray markaasuu ilaahay diinta ugu yeedhi jiray diinkiisa u baaqi jiray way la dagaalami jireen dhagaxtuur iyo fiijin iyo magaxxun iyo bahdilid bay nabiga ku hayeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh asagoo odhanaya hal min rajul yu'wiinii ilaa qawmihi fa ina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbi alaa min rajulin yaxmilunii ilaa qawmihi fa ina qurayshan qad manacuunii an uballiqa kalaama rabbi ma jiraa ruuxii damaano qaadahaya oo ahalkiisa iyo reerkiisa igeynaya oo quraysh iga difaaco saan diinta u faafiyo oon ummadda u gaadhsiiyo dhibkaasuu nabiga la kulmay adeerkii baa ku saliday qaraabadii ugu xigtay baa alla abu sufyaan ibnu xaar ibn cabdilmualib oo ilmaadee runa yihiin baa alla ku salliday oo gabya ah oo caay adeerkii abilahab baa daba dhigtay nabigu meeluu istaago nafti naftii baa qabatay ansaar baa ilaahay khayr la doonay waagii dambay laba iyo saddex iyo nin bay nabiga ugu soo dhuntaan ma ka yimaadaan si hoosay nabiga diinta uga qaataan waa noqdaan madiinay tagaan diintii iyo intay barteen bay ahalkoodii qaraabadoodii carruurtoodii haweenkoodii gaadhsiiyaan qabaa'il reer madiinaa islaamay islaamkii baa baahay toddobaatan iyo dhowr ayagoo habeen isu yimaadeen dhallinyaro ah reer yatrib waxay dhaheen waxaa idan weydiinay imisaynu nahay reer hebel waa islaamay xaafad hebel waa laga islaamay guri kastoo ay ansaar degaan iyadoo madiina ku yaalay ruux islaamana dhex jooga oo laga helaa hadday sidaa tahay dheen suura kul ku tahay nabiga aan rumaynaen raacnay in maka dhexdeeda lagu fiijisto oo lagu caydhsado oo qoraysh ka tuurto oo ciyaalka lagu diro oo daa'if maalinkuu aaday uu nabad ku soo noqon waayo ilaa aan magangelyo uu kusoo galay maka hawshaa suuragal mayd waa inaan ka dhiidhinoo wax qabano waa tashadeen toddobaatan iyo dhowr ayagoo ay makasoo maka yimaadeen markay maka yimaadeen xilli xaj oo mawsim ah yay nabiga la ballameen si hoos ah hoos ah lasma muujin karo qoraysh baa meeshan haysata bay meel caqaba la odhan jiray baa lagu mino dhexdeeda lagu ballamay ballantii ayadayd cabbaas oon weli islaamin baa ogaaday cabbaas ayaa ogaaday hawsha ayada ah islaamkiis bimacnaa aan muujisanin isagu muslim buu ahaa oo yowma badrin muslim buu ahaa waa kii islaamka sheegtay laakiin islaamkiisu daahir ma aha ama quraysh kuma dhibto cabbaas baa nebi maxamedow waxaan maqlay nabigaa u sheegay oo yidhiba maanta caaw waxaan la ballansanahay eh, niman ka yimid yatrib oo toddobaatan dhowr ah jaabir baa ka sheekaynaya wuxuu idhi cabbaas adeerow ree yatrib anaa kala aqaan duqaydooda daranyaqaadka ragga mas ah nimanka xabadka kuu garaaci karee berri ku qaadaan aan lagu mari karin anaa kala aqaan aan ku raaco saan hadhow niman dhallinyaro waxba aan tarayn intay xabadka kuu garaacaan melecla intii ay kaaga taga aan lagugu dilin tolkaaba dhex joogta annagaa ku difaacayna halkaada joog haddaysan nimankan reer madiya niman waaweyno ogaasyadoodii iyo nimankii daranyaqaadka ay yihiin waa kugu sii dayn karaa aan ku raaco waa raacay cabbaas cabbaas markii fadhiga la fadhiistay ayuu fiiriyey dhallinyaradii toddobaatan iyo labo toddobaatan iyo lix dhallinyaro ah hal nin odaya kuma jiro hal nin buu ka garan waayey duqaydii uu yaqaanay reer cabbaas wuxuu idhi nabi maxamedow meesha dhallinyaraa fadhida buui dhallinyaro labaatan jintuu geed ka bood ay tala ka boodaa baa layidhi yaysan kullugoynin ku waa ku hawirhayaan hal inoo ugaasa ama magac leh ama isama kuma jiro meeshaan nimankii yatrib laga geli jiray ama ansaar iyo ree aws iyo reekhs ka aha meeshaan kuma arkabo niman dhallinyaro a ah weeye yaysan ku baabi'inin dhallinyarada laba nin baa u hadlahayey waxaa u cadcaddaa ascad ibnu zurara oo ragga ninka ugu yaraa iyo jaabir marka waxaa la cabbaasoo adiga ma wax ballan oon lahayn ma jiraa layidhi oday qoreysheed baa tahay waa in kunta musliman xaajada adugu kuma taalla halkaas ka fadhiiso nabi maxamed annagaa ballanay suubanaha hadalkiisaanu maqlaynaa fikirka aad sheegta hadduu kugu raacana haddee waa gar hadduu nabiga kugu raaci waayona waa saan doonay annagu waxaan diyaar u nahay nabiga inaan raacno oon rumayno oon qaadno oon ka difaacno naftayada waxaanu ka difaacnay ahalkayga amwaashayada intaan nool lahayna wax dhiba soo gaadhi maayo duqayda aad sheegtay reer aws iyo reer khasajna sankoodan caana ka lisanaa bay waa toddobaatan dhalinyaro ah nabigu waa fiiriyey nimankii wuxuu hi waaya nabigu wuxuu hi nimankaanaan dhegayso cabaaso adoo goobjoog ka noqowsha iyada waxay nabi maxamedo adugu waxaad qabsanayso ee shardiga adaa yaqaane maxaad naga rabtaa bal shuruudda aad nala gelayseen aad dhiganayso noo sheeg anta aclam anagu laakiin waxaan doonaynaa markaan ku difaacano oo diinta aan dhabarka u ridano ilaahay inuu janna na geeyo aakhirana wanaajiyo intaasaan wax kala ma janno un baan doonaynaa laakiin adugu wix kastoon awoodno soo daa nab wuxuu hi waxaan idinka rabaa ilahay keligin ad caabudaan subxaanahu wa tacaala aydan u shariig yeelin dadka wanaagga aad fartaan xumaha aad ka reebtaan haddaad daalantiin iyo haddaad firfircoontiin iyo haddaad nashaad qabtaan aad xaqa u taagnaataan ilaahay diinkiisa cidna inaydan uga cabsanin baan doonahaya inaad xoolaha iyo waxaad heli kartaan diinka ilahay ku bixisaan inaad waalilaahi noqotaan markaan soo hijroodo madiinan iman doonaaye inaad idifaacdaa oo carab iyo kafare iyo iga difaacdaa naftiinna iyo maalkiinna iyo carruurtiinna iyo haweenkiinna waxaad ka difaacad iga difaacdaa nabi allow diyaar baa la yidhi hawshaa diyaar baan u nahay laakiin in wafayna bidalik nabi allow laakiin haddaan ka soo baxnaa xilka asaga ah maxaa noo diyaara walakum in wafaytum ballankaasay qaadeen diintan islaamka iyo dadkan adduunka maanta dhooban baycatulcaqaba heshiiska ka dhacay bay ku taagan tahay nimanka toddobaatanka dhallinyarada ah baa diinkan salka u ahaa in la fadhiisiiyo nabigu hijroodo carab sankeeda caan laga liso nimankaasaa u dambeeyey yaa u horreeyey dhallinyaro diintan dhallinyara lagu gargaaray ama dumar ha noqdeen ama muxuu ahaayey ha noqdeen rag ha noqdeen dhallinyaro horbaxyaynaysa iyo waayeel taageerahaya ayaa wax ku socdeen khayrkii waxay ku heleen niman dhallinyaro xaqa u degdega oo khayrka u degdega iyo oday waayeelo taageero taliya bay hawsha ku socotay laakiin maanta waxay maraysaa dhallinyaro khayrka u degday iyo oday minjaxaabinhaya oday waayeeloo faylasha goynhaya iyo nin dhallinyaro khayrka u ordahaya waa wax imtixaana weeye meeshii hore maxay ahayd abubakar oo nin waayeel ahaa saxaabadii waaweynada islaam sacad ibnu mucaad ee ragga duqayda ahaa ee diinta iyagu islaamee qaatay ogaasyada ah dhallinyaradii taageereen laakiin shayga khayrka had goor meel kastoo la tagaba ibn cabaas wuxuu lam yakun fii asxaabi rasuulillahi cinda alhijrati ashmad nabigu markuu soo hijroonaya saxaabadiisu nin cerale kuma jirin dhallinyaray ahaayeen mulay bay ahaayeen bimacnaa ninka ninka yari sharkana waa u degdegaa khayrkana u degdegaa geeri moog wey hawshaan qalbigiisu waa fudud yahay waa saafi wax badan oo ruujima ah iyo suujima kuma jirto waa iska saafiye ninka u horreeyo wey haddaad khayr ku shubato khayrkaasuu ku dhimanaya haddaad shar lagu shubo sharkaasuu ku nafbaxaaya laakiin odaygu waa fara badan yahay boqol meelood bu wax ka fiirinhayaa adduunyo badan baa u taala lexjecelo waa yeel wey carruur daba guuraysa iyo haween nafti baa qabanaysa waxaan oga jeedaa nimankaa dhallinyarada toddobaatanka xilkasnimo baa ilaahay siiyey markay islaameen ba waxay maxaan qaban karaa nabiga aan rumaynin raacnay suuragal ma tahay inagoo islaam sheeganayna in maka lagu dulaysto maya yidhahda waa ka dhidhigeen jawaabtay ka bixiyeen jawaab loo aayay oo loo baxsaday ilaa yowmina hada bay noqotay islaamna uu ku isa waxna ku noqday waxaa ruuxa muslim laga doonaya xilkasnimo wax kaa daranba ma jiro ma aha inaad dara maxaan qaban karaa boqol shay baad qaban kartaa ruux aan wax qaban karin oon islaamka wax u tari karin ma jiro hadalka waan badiyey waxaan ku gabagabaynaya qiso dheer qisatu bilaal ibnu rabaax iyo cabdullaahi ibnu luxay alhawsani dhex martay cabdullahi ibnu luxay alhawsani taabici jaliilu ahaa markuu islaamay oo diintii si fiican u bartayba wuxuu is yidhi islaamkan baahay ee shaam gaadhay ee ciraaq baxay ee meel basta marahaya nabi maxamed tolow dhaqaale intee leeg buu ku maamulhaybu nabigu inuu bangi ku fadhiyey oo lacagsaa u daldalahayay oo inkam iyo dhaqaale u kala wadi buu qaatay markuu waraystay oo toyday dadkii xogsaday yaa waxaa la yidhi nabi maxamed biilkiisi iyo dhaqaalihiisii iyo qaab maamulkii adduunyadiisii waxaa ugu aqoon room bilaal weydii baa laydhi bilaal xaggee jira xalab meeleo shaam ku taalla suuriya hadda ka tirsan ayuu markaa waali bilaal ka ah amiir gobernatore bilaal buu waxaan rabaa inaad iga sheekaysood iga waranto nebi maxamed qaabka wax u biili jiray iyo dhaqaalihiis bilaal waa ku qosda wuxuu yidhi nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalinkii la diray ee rasuul laga dhigay ilaa maalinkuu geeriyoonaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh anaa hawshaa u taagnaaba bilaa laba xilba inoo haya haddaan muslimiin nahay wasaaradda iclaamka warbaahinta aadaanka asalaatu jaamica haddii hawl jirto wareegta in la gudbiyo wasiirkii saxaafadii iclaamku ahaa warbaahinta dhanka kale xagga dhaqaalaha khasnaji iyo wasiirka maaliyaddu ahaa marka wuxuu yihi maalinka nabiga la diray ilaa maalinku ka geeriyooda anaa hawshaa haya aan kaaga warrama nabi maxamed wax dhaqaalo u hayay iyo wax biila midna muusan hayn daacadnimo iyo ikhlaas iyo xilkasnimo iyo dadaal unba wax ku waday mooyeen wax adduunya ma haynin bu qisaankaaga horray way qabsatay bu bilaal haye waagaan madiina nimid muslimiintu baahiyadu waa badnayd muhaajiriin soo qaxay oo la barakiciyey oo hantidoodii iyo maalkood lagala hadhay mid la dhiboo la rafaadiyey dad reemiyo intay abaara ku dhaceen soo barakco madiina yimid baahidu aad bay badnayd buui saddex boqol dhowr boqoloo saxaabo asxaabu sufaa degan meeshan masaajidka aan ahal iyo qaraabina aan lahayn ilahay darti u yimid wuxuu dhibku waa badnaa dhibkii noocaas ahaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu odhan jir dad waxhaysana bilaalow ruuxa muslimkaee arradan gabadha muslimadda aan xijaab iyo jilaab aan haysanin ruuxii dhibban ka baahan wax sii haddii wax la waayo dayn baan usoo qaadi jiray buuri intaan suuqa tago oo soo dayn iyo raashin ummadda muslimiinta dhibban waagi dambe ayaa nin yahuudi ah ama mushrig ah oo ganacsado weyn ah yaa wuxuu arkay buu hi had iyo goor inaan dayn raadsadoon doono oon suuqa dhex maro wuxuu idhi bilaalo waxaad yeelaysaa mar allaala markaa deyn u baahta aniga iyo anaa ku siinaye ayib haddii adugu ma ogtahay deeqdu maray deyntu ka fiicantaa jira leanna ruuxa deynta raadinaya waa ruux u baahan deynta ayada ah laakiin deeqda waxaa laga yaabaa xilli adan u bahan in lagu siiyo ama aad ka maarmi karto adoo bariiskaad ab haysta in wax lagugu daraa laga yaabaa laakiin maalinkii dayn aad raadiso waa mar aad baahan tahay ama ay hawl kugu taagan tahay xaaja meel xun kaa marayso waxaa idhi buu waan soo tashan waan soo celinaya nabigu u yimid bilaa wuxuu nabi allow hebel ahaa ee gaalka ee ganacsada ahaa yaa wuxuu yidhi markaad dayn u baahato ii imow ma ka soo qaada muslimiinta hawshaasi wax oogu qabtaa hadhow baanu iska bixin doonnaay nabi wuxuu uhi waa waa fiican tahay muddaan marka ka dayn qadanaynay buui miskiinkan aradan ku arad bixi kan baahan e, ku baahitir islaamkii baan yaa ku noolaada wax ku noqday buui dayntii marka xilligeedi la gaadhay oo afar maalmood ay ka dhiman tahay yu anu amin barqina intaan weyse qaatay doonaya duhurka inaan u aadaamo ayaa ninkii dayntana siin jiray iyo niman la socdo kooxa baa igu soo baxay buui anaga bilaal ah wuxuu yidhi buui yaa xabashi waa nin show dan lahaa bilaal bu rabayba inuu kaarteeyo oo balaayo iyo godku ridu doonaayo nin daacadaba ma ahaynba shaydaan bu ah ninkaadan xabashigaho ma og tahay bal waxaan daynta kuu siinhay qiimayn adiga aan ku qiimaynayo ama xurmayn aan saaxiibka maxamed xurmaynayo kuma siinaynine waxaan kuu siinhayay buuhi intay dayntu isku kaa gaargaadho oy badato oo iska bixin weydo inaan fooda hore kaa gooyo oon ku addoonsado oon kuu celiyo waxaad ahaan jirtay ari raac baad jirtay xilligaa waxaa jiray ruuxii dayn lagu yeeshay daynta iska bixin waayo fooda horaa laga gooyaa waa addoon waa la marka wuxuu idhi hawshaasaan rabay cabdullahi ibn luxayi taabici wuxuu idhi markuu sidaa ku yidhi ninka gaalka maxaa dareentay wuxuu idhi waxaan dareemay nin raga oo lagu xadgudbay oli waa ku addoonsanaya oo xor ah wuxuu dareemaya laakiin ninku dayn buu nagu lahaa aflagaadiya iyo qaylo socon maysa buui waa iska aamusay buui waxaan orod iska tag meeqaan nooga dhiman xilligii daynta afar maalmood waayo hala gaadho or iska tag uu iska tegay meeshaan usluubta iyo deganaanta iyo xilkasnima u fiirso duhurkii baan aadamayma bilaab nabi maxamed baana tujiyey nabigu waa iska tegey waxba ma dareensininbu casarkii baan u aadaamay nabigu waana tujiyey waa iska tegey maqhribkii baan u aadaamay waa la tukaday waa la iska tegey ceshihii baan u aadaamay waa la tukay waa la iska tegay markii ceshihii la gaadhay ee nabigu gurigiisa aaday baan ka daba tegey intaa dhibkaa wuxuu rabaa asagu inuu ku ekaado oo uusan nabiga walbahaarinin barqin baa loo la galay oo la weeraray bilaal barqin ilaa fiidkii cisho dambe ayuu intaa xanibahaya xilkasnimo deganaan waa yeelnimo sabir adkaysi sirtoo la ilaaliyo markii nabigu gurigiisa tegay buu garaac albaabka assalaamu calaykum nabi allow soo gala soo gal bilaalo bilaal baa soo fadhiis nabi allow ninkii hebelaa soo garin maysis booda intan ugu lahaa ninkaa maanta yimid saasuuna yidhi inuu ceebayuu doonayaa shaydaanku aduguna waxaa diintaa ku bixisa ma haysid anuguna ma hayo wuu ogyahay de bilaal asagaaba khasnajiga ah nabi maxamed wixii soo gala asaga bilaala loo dhiiba asagaa maamuli jiray gacanta nabiga iyo xogtiisa looga warrami maayo xuu nabi allow aduguna wax ma haysid ana wax ma hayo ninkana waa i ceebaynaya fooda inuu ogooyo addoonsado addoonnimadu bilaal eh, abubakar iga soo daayey buu rabaa inuu dib iigu celiyo nabi allow waxaan rabaa inta ilaahay wax ka keenayo waa cararhaya oo qabaa'ilkan reer miiga ee islaamka ee carabeed ee miiga degan baan ku dhex dhuman oon ka caana cabbi oon ka caana dham inta eh, ilahay wax ka keenahaye ma-adinna sii samayso kuu aadaama anigana ee fasax buu intaasuu nabiga ka nabiga axad usii aadaama intuu maqan yahay bilaal iyo inuu nabigu fasaxo oo markaa reeraha remiyiga iskaga dhex dhuuntay in ilaahay wax ka keenay nabiga cabaar buu iga fooraray buu i dagaalka la laadshay kadibna wuxuu yidhi haday kula qumaanatay bilaalow waad yeeli kartaa bilaal iyo nabi maxamed walbahaar baa usoo hoyday waxaasoo deyna ama qaan ana danahooda shaksigaa ah, wax ku shuqulla ma ah waa dan islaam baahi muslimiin gabdho muslimaada rag muslimaada muhaajiriin reemiyii soo barakacay masaakiin muslimiinoo hantidooda lala gaala baabi'isay xilkoodii bay daranyaqaad wey tunka waxay u dhigteen muslimiintii baahidooda markaasuu bilaal wuxuu yidhi waan noqday gurigaygii baan tegey uu deganaa wuxuu idhi seeftaydii warankaydii caagadii muxuu ahay shaygii tabaddii aan biyaha ku shubanayey gaashaankaygii kabahaygii baan barkaday buui waxaan rabaa nis dambe marka la gaadhi inaan oo dajibiyaan rabaa buui wuxuu yidhi haddii ruux kodol ku taaganta habeenkii ma seexdo xanuun hadduu kugu soo kordho ama walbahaar ama tiraanyo habeenkaa ladii mays hurdo xulu waan seexan wax yar markaan jifa waan boodaa cirkaan firay xidigaha waa nin iyo waddanka yaqaano w saacad ma jirto la fiiriyo alam iyo mobil wax lagu buuxsadaya saacadna ma jirto marka xidigahaasuu garanaya markaan eego cirka waxaan arkaa habeenku in dhiman yahay waan seexdaa saddex goor markaan kacaa fadhiistay intaan kacay ku noqdo oon kacan ku noqday markii u dambaysay markaan kacoon kabahi gashaday oon qaatay buu labiskayga iyo hubkayga aan qaatay oon raba inaan dhaqaaqo yaa ruux ordahay igu soo baxay buui intuusan bilaal xerada jabinin ooda jabinin baa ilahay gargaar iyo nasri keenay subxaana wa tacaala habeenkii niskiisi dambe ayaa nabigu waxaa loo keenay afar halaad oo hadiye ah oo geel ah oo raran oo maacuun iyo alaab iyo hanti iyo dhar iyo raashinba saaran yahay nin boqoroo nasraani oo gaal ahaa oo nasaari ah nasraani ah oo muslimiinta ka cabsaday ayaa nabiga usoo hadiyey oo nabi maxamed oo kuwana dagaalama anugu kuma jire intaana waa hadiyo wixii ka dambena waa is arkayna waa wada hadlayna bilaal baa ilaahay u gargaaraya subxaana wa tacaala nabig wuxuu ihi bilaal ha laga gaadha halihii markay soo gaadheen wuxuu ihi bilaal intuusan baxsanin qabta war ka gaadha nabigu farriin buu diray bilaal baa lagu orda gurigiisa bilaal oo taagan oo ordahay ale yaa bilaal ajiib rasuul allah rasuulka ilahi baa kuu yeedhahaye ee ajiib baa le nabigaa ku doonahaye fa xamidtu allah waa kabarto buui ilaahay baan mahadiyo wa kabarto allah kor buu ihi wuxuu gartay nabigu xilliga wuxuu ugu yidhi go'aan baa jira ama kitaabba qur baa soo degay aayado qur ah. ama hanti faraj baa alla keenay anoo nabiga gaadhin baan iska mahadnaqay buuhi ilaahay ku shukriyey subxaana wa tacaala waan dhaqaaqay intaana nabiga gaadhin waxaan sii maray bu halihii afarta ahaa oo reeryadii iyo wixii saaraa la fadhiya masaajidka dushiisa meel masaajidka korkiisa ay bannaan musalla janaa'iz la odhan jiray waagii dambe waan sii mar nabigaan u tegay waan salaam bilaaw nabi wuxuu yidhi madaan soo marin halaha afarta ah ee fadhiya meel hebel miyaadan soo marin haa halahaas waxa saaran oo dhanba intaad la wareegto oo aroortii iibiso wixii dayn ahayd ee islam lagu lahaa ku bixi buuhi halahaasna meesha dandabiy aday ku taallaa bilaalo salaadii fajaryan dabcan inaan ka cararhayay baan intaan guri ku noqday baan iska dhigay bur iyo muxuu ahaay warankii iyo seeftii iyo ohligii wix o dhigay bur waan soo weyse qaatay salaaddii fajar baan u aadaamay salaadda faj markii loo aadaamo waagu baryey ayaan hantidao dhan intaan qaaday yaan suuqii baqiic geeyey buui halihiina intaan foofiyo meel darrina geeyey baan dadabroon seetayo daaqaan idhi bu waan xaraash kadib wuu dhawaaqay dhawaaq dheer buu ah waxaan idhi nabi maxamed ninkii ku leh ama aniga igu leh hadduu rabo kaashna kaash baan ku siinaynaa hadduu badeecahaan ku doona badeecahaan ku siinaynaa hantidao dhan dayn bay ku dhammaatay kulli waxaa igaga soo hadhay buu ihi laba shilin baa igaga soo hadhay hantidii dhannayd oo eh, eh, fida ah, laba dirham amin duhurka hortiia abaan soo noqday masaajidkii baan imid nabi maxamed oo keligii fadhiya ayaan masaajidka usoo galay buui wuxuu hi bilaalow wixii hanti aan kuu dhiibay maxaad ka haysaa nabi allow laba dirham baan ka haya nabi wuxuu labadaa dirhamna bixi oo muslim baahan maanta si aysan ka ahayn reerkaygii ahalkaygu u dheelman mahayo labadaa dirham aad bixisaba mooyeen oo ruux muslima baahan aad siisaba mooyeen anuu caawa gurigay u hoyn maayo bilaal wuxuu yidhi dhib soo kordhay hantidii badnayd aan baabi'iyey een ku baxshay nabigu intu igala xisaabtami lahaa labadii dirham buuba igu haystaa bu maxaad u bixin weyde anna labada dirham waxaan usoo reebay buu idhi hadhow soo baxaa mid dayn inugu leh ninaan warkuba gaadhin oon xaajada la soconin oo meelaha jir intu yimaado hadhow ama cubbida kuu boodaa kugu dhagaabaan islaamu bal labadaan difaac baan u hayay bu labadaan dirham nabi wuxuu labadaan inaad ruux muslima siiso intuun gabol ka dhicin baan raba oo faqiir oo miskiin ah muslim waa buuxaa laakiin masaakiintii iyo muhaajiriintii dhibanaaba laga hadlaya ee sida goonida u dhibana magaaladi baan dhex maray wax kuman dhiba waan waaye buuri oon hawshaa u garto gabalkii baa dhacay habeenkii nabigu masaajidkii buu baryey salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalinkii dambaan wax doondoonay waan waayey habeenkii labaad nabigu masaajidkii buu baryey maalinkii saddexaad waaga ka baryey ayaa waxaan helay laba nin oo muslimiina oo socoto ah, oo sahayla-aana oo magaala dhex wareegahayo muslimiin labadii baan ku dhajiyey bu oona warraashin ku beegta ku aradbaxa socda markaasaan soo orday nabigaan nabigaan u bishaariyey alxamdu lilaahi aladii aaraxanii minhu buur ilaahayga labadaa dirham iga raaxeeyey baa mahadleh ee nafta aan iga qaadin anoo gacanta gacantayda ay ku jiraan yacni markaas wuxuu idhi fa hada maa sa'altaniihi min nafaqati rasul ilah sl l slam warbiilka nabi maxamed iyo dhaqaalihiisa adig weydiisay wiiliyo wadaadow waa kan buur nimanka noocaasa ee sidaa wax ku waday baanu ahayn baa nabi maxamed baa khatar galay wasiirkii maaliyadda iyo iclaamkii warbaahinta ayaa la adoonsan gaadhay buui nabi maxamed baa laba habeen u bariyey masaajidkiisa u bariyey oo gurigiisu u dheelman waay laba dirham maxaa u sadaqayn weyda keliya hawl aad la socoto ma jirtee sawxoola socaa layidhi waxaanu ka doonaya dadka muslimiinta xilkasnimo dulqaad waayeelnimo in dadka muslimiinta baahidooda meel kastoo jirta ay ka warqabaan waddankaad ka timaadeen ama u dhalateen dhibka ka jira waad ogtihiin baahida abaaraha rafaadka gaalo waxay ku haysana waad ogtihiin in gaala reecana dhibkay u geystaan waad ogtihiin muslimiinta ku xidhxidhan e, jeelalka kenya iyo meelo badanoo ka mid ogtihiin nin walba ruuxuu islaamka ugu qaban karo inuu qabtaan ka sugaynaa oo ilahayna laga cabsado laguna dee dadka wanaagsan ahlu khayrka adaa bilahi tawfiiq bismi illahi raxmaan raxiim jazaa allahu khayr aljaza ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha miisaanka xasanadkiisa ha ugu buuxiyo annagana kelmadda cajiibka ee waaqiciga haydan dhegaysanna allah nagu anfac subxaanah wa tacaala intaa kadib dabcan su-aalo fara badan baa yimid su-aalaha qaybo ka mida ah qoraalkooda lama fahmayo intii in allahu tacaala markaan ka gaarno sheekha waa weydiinaynaa dabcanna sheekha waxaan ka dalbanaynaa maadaama maanta janis bay noo tahay inuu noo dulqaato wixii su-aalo ah ee yimaada intii maaragtay aan ka gaarayno su-aasha u horreysa oo dhowr qof isoo wada qoreen waxay leedahay sheekh qofka ku farxaya islaamka dhibkooda iyo jabka soo gaadhayaay maxaa la dhihi karaa qofkaas xukunkiisa maxaa la dhihi karaa sheekh tafadal bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacd ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dhigo kuwa ku farxa guusha muslimiinta iyo islaamka kana naxa jabkooda ilaahay subxaanahu wa tacala inaga dhigo marka loo gudbo jawaabta su-aasha ruuxa muslimka ah ama islaamka sheeganaya ma bannaano in dhib muslim soo gaadh oo ku farxo wax diinta salkulana ma aha ee sida raajaxa ana waxaa weeye dhibaatooyinka muslimiinta soo gaadhaya ee gaaladu ay u geysanayaan ruuxa ku farxaayo waa gaal wey muslim ma aha muslimiin ayagoo dhib dhex gaadhay waa masalo gooni ah dhib kaloo ruux muslima ku dhacay waa dhib waa masalo gooni ah laakiin dhibaatooyinka ay gaaladu u geysanayaan muslimiinta ruuxa ku farxaay gaal weeye muslim ma aha diintana bannaankuu ka yahay hadduu horaa naga tirsanaa nagama tirsano hadduu dhinto qabri islaam lagu xabaali mahayo hadduu gabadh muslimada qabi waa ka furmaysaa gawriciisu waa xaaraan muslim ma aha murtad wey waxaa waajib ruuxa muslimka ku ah inuu ku farxo guusha muslimiinta kana nax wixi dhiba soo gaadha ku farxo wix dhiba gaala soo gaadha hawsha aad waan la iskaga ilaaliyo waana waxa maanta jira muslimiintu hawsha waa inay aad iskaga ilaaliyaan aima dacwa najdiya naaqidka waxay u yaqaanaan almasara inaad ku farxdo masara dhibka madarada iyo dhibka soo gaadha muslimiinta ay gaala u geysanayaan mushrikiinta wixii la halmaala waa ku gaaloobaya diintana bannaanku kaya maxaa yeelay diinta islaamku laba qodob bay ku taagan tahay laa ilaaha illa allah laa ilaaha waa nafyi waxaa gelahaya dawaaqiidda asnaamta wax alla sukaday la caabudiinta caabudaba waa inaad ka bari noqoto gaalada mushrikiinta ah iyo waxay caabudayaan diin la'aana laa ilaahay galeen kulligood lawaasim wax u noqda waajibaad soo hoosgala wax arkaan u noqda wax shardi u noqda faqrada ayada ah bay kala noqonayaan ila allah waxaa soo gelay allahaad caabudaysa subxaana wa tacaala ambiyada iyo malaa'igta rususha dadka muslimiinta wanaagsan oo dhan waxaa laga rabaa inay halkaa kuu soo galaan haddii marka aad ku farxda gaalkii laa ilaaha galay dhibkuu u geystay ninkii ila allahu galay aad ku faraxdo haddee daynta shuqulba kuma lihid gaal baa tahay annaga noo dhumanaya ilaahayna subxana watan ka baryaynaa muslimiinta waxyabaa diinta lagaga baxay inuu ka ilaaliyo wabillahi tawfiiq jazaaka allah khayr khayr aljazaa saa'ilkan kale wuxuu leeyahay dabcan su-aalaha qaybo ka mida ah sheekha duruustiisu kuwa la sheeg sheegay laakiin badankiina maadaama inaan dhegaysanin waa weydiinaynaa sheekha sheekh saa-iilkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan rabaa in aan ku weydiiyo dastuurka gaalada soo dejisatay ma lagu maamuli karaa ummad muslim ah mise la dhihi karaa dowlad islaama ah, dowladda ka jirta soomaaliya bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin waxay la tahay gabdhaha muslimaadka meesha fadhiya su-aashaa jawaabteeda waa garanhayaan marka in la weydiiyaba inay khaladtaan u malinhayaa oo la soo celiyo eh, si kastaba noqotee dadka muslimiinta ah ilaahay subxaana wa tacala kitaab buu usoo dejiyey isagaa abuuray oo addoommo u yihiin nabigu salawaatu rabbi wasalaam markuu habeenkii seexanayo wuxuu odhan jira allahuma anta khalaqta nafsi wa anta tawafaaha laka maxyaaha wa mamaatuha in arsaltaha faxfadha wa in amadtaha fakhfir laha allahuma innii asaluka alcaafiya nabigu waa ku seexanaya salawaatu rabbi wasalam allahu nafti adaa abuuray hadday adaa oofsado nafta qaada geerideeda adaa iska leh nolosheedana adaa iska leh allow nafteeda haddaad qaaddo u naxariiso haddaad soo dayso hurdada iga kicisana ixifdo ilaali yaani waxaa weeye ruuxa muslimka ah markuu tukanhayo qul inna salaatii wa nusuki wa maxyaa wa mamaatii ducadaas istiftaaxa loo yaqaana aayadda laga dhambashay ayuu ku ducaystaa laa shariika lah wbidaalia umirtu wa ana awalulmuslimiin aad leedahay addoonnimaad ogashahay inaad addoontoo ilaahay ku abuuray ku leeyahay gerida noloshaada hadday sidaa tahay ruuxa axadka wax sameeya ama wax abuura wuxuu sameeyey wuxuu soo raciyaa waraaq iyo buug caddaynaya qaabkii loo maamuli lahaa rikoorka u yareed hadda dowlad kamiriga soo saara waraaq buu soo raaciyaa sharoobada yareed carruurta la siinhaya waraaq baa la socota kiniinka aad qaadan waraaq baa la socota baabuurka weyn buug baa la socda qaabkii loo maamul ama mashiinka hadda lagu hadlay codka duubaya waraaq buu wataa ninka waxaan sameeyey wuxuu sameeyey qaabkii loo maamuli lahaa waa inu wax soo raacayo allihii khaaliqa adduunkan abuura ummaddana iska lahaa wuxuu soo raaciyey kitaab lagu maamulo uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun falaa wrabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayuslimuu tasliima inama kana qwl muminiin ida ducuu ilى اllahi warasuulih liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna waacna wulaika hum alfaa'izuun ruuxa muslimka iimaan sheeganaya kitaabka ilah ku dhaqmo wey xeer kale dastuur kale qodobo kale ama gaal ha dejiyo ama mid islaam sheeganaya ha dejiyo inuu ku dhaqmo ma bannaano diinta lagaga baxaaya waa naaqid min nawaaqid laa ilaha ila allah hawsha hawl bannaan ma aha kuwa soomaaliya jooga ee muxuu ahaaye dowlad sheegay lixdan mitir ku xidhxidhan muslimiin ma aha dowladda hore cabdulaahi yuusuf iyo tii cabdulaahi geedi muxuu ahaay hebelkaa geedi iyo nuur cadiya la mid tahay wax jira ma aha kuwa muxuu ahaaye caalamka maanta rogay ee muslimiinta isku dulqaadahayaan bay la mid yihiin maxay islaam ku yihiin ee toban jeerna waa ka hadallay shariifku madaxweyne inoo aha annagoo maxaakimo fara badan baan wadanay kulligin waa u durbaan garaacnay dal iyo diyad baa la iskaga yimid kenya laga dhaqaaqay dibaddaa laga yimid maxaakim buu noo hogaaminhaya amiirulmu'miniin buu noo ahaa fi somaal dowladdiisii way dumiyeen waa baabi'iyeen gaalaa baabiiso iskugu tagtay way qabteen way qaadeen neerooyi mariyeen kaararkay ka soo bedel injiinkii bay ka soo beddeleen fareemkii bay ka soo beddeleen way soo nashnaasheen way soo dacaseeyeen asagoo hagaajisan oo aroosay noo keeneen oo socda oo horaan baabaan qaadanoon qaybnoon wadanay maxaa looga dumiseen soo in laisfahma ma aha annagaaba wadano u oo u dagaalamayn oo amiir noo ahaa tuu noo hogaaminayaan ku jeclay maxaa u dumiseen waxaan u dumanay tii hore way khaldanayd haddana annagaa soo habaynay shariifku marka waxaa weeye waxaa saaran boodhi waxaa saaran nin soomaali ah injiin maraykan iyo yuhuudna ku rakiban yahay xaqiiqada ninkii doonaya sidaas wey ruuxu caqliba wax ku fahmi kara iskabaa daadiine war ninkaan horaan isku raacanay somali o dhan baa ii la ammaanahayey ee sheekh shariif inoo ahaa maxaa nooga dumiseen maxaase markaa dumiseen dumiseentaa usoo qaadeen ood kenya keenteen oo sii dhoofiseen oo jabuuti sii geyseen asagoo macjilaysa oo cucub ah gandaal neefku markuu dhinto geela waa taqaanaan iyo lodii markuu ilmuhu ka dhinto waxbaa loo habeeyaa ninkan gandaal weeye wax kale ma aha shuqulla kuma laha islaamka iyo diinta islaamka dowladdiisa asaguna waa gaalo in lagu jihadana waajib weeye muslimiintuna waxaa kaga aadan inay iska dulqaadaan oo dulliga asaga ah baabi'iyaanna iyo intii la halmaashaa hada bilahi tawfiiq sheekh gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay iskuulley aroor kasta gaadhi ayaan u raacaa iskuulka niman ajnebiyana waan ag fadhiistaa sheekh arrintaasi ma dembibaa tan kale surwaalka dheer iyo goonno gaaban baan iskuulka ku tagaa haddii xilligii salaada la gaaro sheekh dharka noocaasa ma ku tukan karayaa tafadal bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd su-aashaasi waa su-aal waaqicoo taagan weeye khaasatan dadka muslimiinta ee soomaaliyeed ee nairobi ku nool khaasatan dhib haysta weeye ama meelo badanba ku nool gabdhaha muslimaadka iyo khayrkoodba ubadka yararkee la dhalay iskuulaadka gaalada lama geyn karo iskuulaadka gaalada gabadh muslimada ama wiil muslima oo aan qaan gaadhin oon caqli ku filan lahayn lama geyn karo iskuul gaalo oo lagu daraasanayo lagu dhigaya mabda' gaala iyo mid islaam wax sheegtaba mabaadida kufriga iyo diin diinla'aanta iyo diinta kiristanka iyo mid islaam lagu sheegay oo la taxriifiyey laguna ciyaaray iyo mabaadida reer galbeedka reer yurubku iyo kufriga ah marka la soo gabiyo iskuulaadka dowladdu kenya ay leedahay ilmaha yarkee muslimkaa ah lama geyn karo in la geyna waa xaaraan bal bacdu ahlilcilmi kutubbay ka qo in lagu gaaloobahayo wadaad waalidka geeya ilmihiisa sabiga ah een caqli iyo maan iyo diin ku filan aan lahayn iskuul gaala ay leeyihiin oo wuxooda lagu dhigo iyo taariikhdooda iyo mabaadi'dooda iyo kufriyaadkooda lagu dhiga geeya asagaa ku gaaloobahaya waalidka geeya waa kaafir bilahi alcadiim buu leeyahay sheekh bakar abu zayd kitaabkiisa almadaaris اlajnabiya taariikhuha wa makhaatiruha raxmat ullahi tacaala calayh hawshaasi waa in soomaalidu iyo waalidku iyo dumarkuba ku baraarugaan hawsha iyada ah ubadkiinna diinta ilaahay bara ilaahay xaqiisii xaqa rasuulkiisa bara muslimiintu xaqay ku leeyihiin bara xirfad kaloo ay ku shaqaysaanna bara haddii un aad biil doonaysaan iyo dollar iyo shilima doonaysaan iskuulkii kuwii ka soo baxay maxay hayaan kuwii jaamacadaha ka soo baxay maxay hayaan culaab iyo culays umadii saaran wey ilmaha markaad diinkiisa bartaan wax kufila la baro iskuulaad gooni ah oo xirfada lagu barto oo shaqooyinka lagu barto oo faryaamada lagu bartaa jira wuu kuu gancin karaa wuu iska ganacsan karaa dhaqaalaa loo abuuri karaa waxa keenaya inaad iskuulka kula oradaan muxuu yahay haddii afka lagu hadla la baro guriga lagu bari karaa xisaabaadka gurigaasa lagu bari karaa waxaa iskuulkaa kaga xidhan muxuu yahay soo la isweydiiye ma adduunyadaad ku doonaysaan baa laga yaaba wax kaloo idinka maqan ma jira adduunyaduna wadooyin kaloo loo doontay leedahay kuwii jaamcaha soo baxay ee ka soo baxay ee ahaa yaa waxay hayaan uusan jirin qadiyadda ayada ah waa in lagu baraaruga qadiyadda gabadhu ay sheegtay gabadha muslimadda ah niman ajaaniba inay dhex fadhiisna ma bannaana baabuna ayla raacdo iyadoo keligeeda inay niman ajaaniba raacda ma bannaan haddii la badan yaho dumar badan rag la yahay waa la kala soocmaya dumarkuna gooni bay u fadhiisan ragguna gooni bay u fadhiisanayaan ama gadaal ha mareen ama hore ha mareen ama layn ha safteen oo gooni ah oo kuraas ah ama kuwanna gooni u safteen laakiin in lasdhex galo ikhtilaadku ma bannaano waana xaaraan haddayse keligee tahayna inay raggaa raacdo waaba xaaraanba inay baabuurka waa xaaraan wadaadda waxay odhan yahay khalwa ma jirto mar hadday keligeed tahay keligeed gabadha muslimadu baylah weeye markay weliba ajaanib gaala a ah raacayso iyo iskuoley raacaysa baylah weeye khatar weeye wixii loo diiday khalwada loo diiday ayaaba meeshu ku jiray wax ka daran salaada dharka asagaa kuma tukan karto dharka noocaasa sarwaalka dheer iyo goonnada gaaban ee meelaha gabdhuhu ay la maraan jidadka salaad ku asix mayso gabadha muslimada jidhkeeda waxa sawiraya ama tilmaamaya ma bannaano bawdadeedii iyo lugteeda oo dhuban baa meeshan taallo oo sarwaalku ka buuqda say u tukan waa yahay ma nin tukan hayaa wadaad raggaan loo oggolay inay sarwaal ku tukadaan sarwaal xiniinyahoodii iyo alaabtoodii sawirahaya oo aad moodayso mxuu ahaaye doofo iyo cano sii jeeda raggaan loo ogan ku tukadaan dumar iska badaaya hadday sarwaal rag ku tukan hayaan sarwaal weynoo faadfaadoo waasica oon badhyahoodii iyo cajaradoodii iyo alaabtoodii sawirayna baan u baahannahay gabadha muslimiin inay sarwaal ku tukato bannaan oo muuqanaya lama ogolo hadday sarwaalka hoosta ka gashato oo jilbaab ka dulqaadata dhib ma waa wanaag astur wanaagsan weeye waxaynu ka hadlayna waa kii lay weydiiye goonna gabay sarwaal dheer saaad ku ansixi mayso hawshaas saas weeye hadaa bilahi tawfiiq jazaaka allahu khayr khayr aljazaa sheekh gabadhan waxay leedahay sheekh gabadha muslimadda haddii ay tukanayso keligeed qirada qur-aanka kor ma u qaadi karaysaa codkeeda qur-aanka kor ma ugu qaadi karaysaa tan kale sheekh waalidkii hadday niqaabka ii diidaan ii diideen anna aan doonayaaye ma xidhan karayaa bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbii ajmaciin ama bacd gabadha muslimadda ah adkaarta ragga loo fasaxay inay kor u qaadaan asal waxaa weeye inay kor u qaadi karto waxaa loo diiday gabdhaha muslimaadkaa ah, sida raajixa cinda eh, ama jumhuurtu u badan yihiin codkoodu cawra ma ah laakiin waxaa codka hoos u dhigan loo yidhi in lagu fidnoobo ama dadka aan fiicnayn qalbigooda waxgalo ama iyagu ay ku aafoobaan baa loo xannibay laakiin codka gabadha muslimada gooni ahaan cawra ma ah waxaase loo diida waxyaabaha ka dhalan kara ee fasaadka ah ama fidnada ah fayamaca aladii fii qalbihi marad yaa loo diiday hadday keligeed tahay oo gurigeeda ay joogto qur-aanka way ahrin kartaa kornaba udhigi kartaa salaada jahrin way la jahri kartaa sidaa darteed ummuna caaisha radiallahu tacaala canha markay soo xajido adkaarta iyo talbiyada korbay u qaadi jirtay ilaa dadka qaarkii ay ku qabsadeen mucaawiya oo kalea ah ku naqdiyey kadibna waxay tidhi waa sunnatu muxamed markii la yidhi waa caaishana waybafaruhu uu ka gaabsaday gabadha muslimadda ee khaalida ah ee guri keligeed joogta nin ajnabi ahna uusan codkeeda maqlayn maxaarimteedii mooyeene wax dhiba malaha inay qur-aanka kuruqaado kor tukato haddiise laga baqayo ajaanib meesha inay maqlaan codkeeda ama ay ku fidnoobaanna hoos bay iskaga dhigiya hada bilahi tawfiiq su-aasha ka tahay qaybta waalidka ee ku saabsan gabadha niqaabka mise jilbaabka waalidku shay khayra ah hadday ku amraan waa lagu raacahaya hadday shay waajib ah mustaxab ku amraanna waa lagu raacaya shay mubaax hadday ku amraanna waa lagu raacaya laakiin shay waajib ah ama mustaxaba ah, ka tag inay ku dhahaan lagu raaci maayo hadday hooyadu ay ka baqayso in lagugu dilo hawsha ayadaa oy lafahaad u cabsanayso oy niqaabkii sidaa kuugu diidan tahay waa lagu adheeci dhib waa mustaxab niqaabku inashareerku mustaxab weeye waajib maaha sida raajix gabdhaha muslimaadka inay qaataan culum ay waa waajib laakiin sidaa loo badan yahay ama ila xoog badan aniga shakhsiyan waxaa weeye inuu mustaxab yahay oo sunno yahay dhaqanka muslimiinta horena yahay in lagu dayana ay fiicantaho ay khayr badan tahay laakiin haddii waalidku uu soo istaago hoyo waa lagugu dili waa kuu baqahaya qalbiga in la dhowro oo lagu ixtiraamo waa fiican tahay aan lagula dagaalamin adaa bilahi tawfiiq indhaxanuun haddii looga cabsanayo imaamku wuxuu leeyahay waa la mid nafsa shay wey indhaxanuun iyo hadday xaalad u noqonaysa gabadha oo waalidku uu danaynaya dhib ma laha laakiin hadduu diinahaan ula dagaalamayo lagu raaci maayo hadduu sunnada iyo dinaan u diidan yahay waa macsiyo lagu adeeci maayo haddii laakiin waalidka dhib kale oo ilmihii soo gaadhaya ama xanuun xagga indhaha ah uu danaynayo hawshaa uu ka danqanayo in lagu baarnimase waa fiican tahay hadduusan diin ahaan ula dagaalamaynin adaa bilahi towfiiq jasaak allahu khayr khayr aljazaa sheekh gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan isku rafaadsannahay ninkayga oo maalin kasta wuxuu caayaa wuxuu ka sheegaa dadka muslimiinta ah khaas ahaan dadka mujaahidiinta ah ninkaa isaga sheekh khulci ma ka dalban karayaa jazaaka allahu khayr bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd gabadha muslimadda ah, asal waxaa weeye inaysan eh, furitaan iyo talaaq iyo fasakh iyo khuluc aysan ka codsan karin ninka qaba ee walaalkeeda muslimka ah allaahumma inuu dhib jiro addiineed ama adduunya mooyeen dhib diineed hadduu jiro sida hadda la tilmaamay ee su-aasha lagu dhex sheegay ama dhib adduunyo oo la dhaqanka iyo nolosheeda hadduu jiro xaq bay u leed inay weydiisato inay ka khulcato ama uu furo ama ay ka fasakhataba ayuma imra'atin sa'alat الطalaaqa min hayri ma ba'sin faxaraamun calayha raa'ixaة اljanna xadiid xasan ah sida bacdu ahli cilmi ay maran wuxuu leeyahay haweenaydii ninkeeda weydiisata furitaan iyo khuluc iyo wixii la halmaala ayadoon wax dhiba uusan jirin jannadu waa ka xaaraam inay arfiso ama ay gasho hadduu laakiin dhib jiro nabigu waa ka soo reebay min hayri maa ba'sin dhib hadduu jiro marka xaq bay u leedahay dhib ka weyna garan mahayo nin maanta la dagaalamaya islaamkii iyo muslimiinta caaya aflagaadaynayo colla ah la sii jooggiisa waa dhib badan baa ku jira inuusan aysan ku xidhnayna waaba laga yaabaa haddii hawshu gabadhu siday u sheegaysa ay tahay oy xaqiiqatan ninkan inuu islaamka collo yahay oo uu oo laga jarelayahay inuusan islaam ahayn baa laga yaaba laakiin waxba hadda qoyska dhexdiisa wixii ka dhaca nawiya nafaraha la gelin gabadhu hadday ninkaasi dhibka ay sheegta ay ku hubto xaggana uu ay waaniso uu ka istaagi waayo kana joogsan waay inay iska furto xaq bay u leedahay hada bilahi tawfiiq jazaak khayr khayr aljaza sheekh gabadhana waxay leedahay waxaan tolaa harqaanka marka sheekh ma toli karaa dhar loo wado kiniisadda anoo og ina kiniisad loo wado bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd macalin cabdinuur waxaan leeyahy su-aalaha kuwaa dhaamo un soo daho kuwaasoo kale ha soo dayn su-aalaha noocaasa waa iska waadix weeye muslimiintakuna waa garan hayaan ruuxa muslimka ah meel kastoo uu joogaba diintiisu ku shaqaysanaya diintiisu ilaahay ku caabudahaya haddaad maraykan joogto haddaynu nairobi joogno iyo kenya haddaynu joog meelo ka bedelanba ruuxa muslimka ah yatacaamal biqawaacidi diini diintaada waxay qabtaad ku dhaqmi ninkan kale wuxuu qaba hawl kuu taalla ma ah gawraca xaaraanta waad iskaga leexan qaawanaanta waad iska ilaalin waxaan kugu suubanayn meel kasta ood joogto ama xaram ilaahi ha noqoto ama xero yuhuud ha noqotee diintaada inaad ku dhaqanto ku macaamisha laga rabaa ruuxa muslimkaa asal waxaa weeye aadamo ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo macsiyo uguma kaalmayn kartid ma banaan inaad axad aadama macsiya ku caawiso cinabka iyo casiirka caadiga ee la cabo ee la cuno nimaad ogtahay inuu khamr ka samayn kama iibin kartid qoriga aa ka seefta iyo bilaawaha iyo midida iyo tuurida caadiga loo tunta laga shaqayso nimaad ogtahay inuu ku dagaalami oo fidna ku geli ama axad ku dili kama iibin kartid alimaam ibnu taymiya wuxuu yidhi hilibka caadiga nimaad ogta inuu khamro ku cunay lagama iibin karo kawaan laata hilib baad ka shaqaysa kiile hiliba ii jar ku yidhi waxay og dhala khamraa meesha u taala inu ku kabaduu raba inu hilibkana goostatana ku kabaduu rabaa waa xaaraan laga iibiyo famaa baaluka marka dhar kaniisad loo wado iyo quustii diiniga ahayd laguna taariha taaquud iyo sanam iyo watan iyo ilaahay khayrkii caabudi iyo xadgudub ma bannaano in dharka noocaasa la tolaama lagu caawiyo bacdu alxanafiyiina waa lagu gaaloobi bay hadda anagu odhan mayno dharkaad toshay een calaamad kristan ku qorayn ama istilaab iyo saliib midna aan saarayn ee dhar kaniisadanu ahaa keliya baa lagu gaaloobay ku degdegi mayno hadduusan wadanin shacaarkii kristanka ama macatabkii wixilalma uusan wadanin laakiin waxaa weeye calaa aqli tiqdi waa shay xaaraano bannaanayn mana tuli kar ruuxa muslimka waana xaar inu ka shaqaysto hada billahi tawfiiq جزاك الله خير خير الجزاء sheekh gabadhan waxay leedahay waxaa laygu leeyahay laba bilood oo soona waxaana ahaa umul seen kusoo guda seen kusoo gudi karaa maxaase layga rabaa sheekh fadal bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbihi ajmaciin amaa bacd gabdhaha muslimaadku masaa'ilka noocaasa iyaga khuseeya inay iyagu isku fadwadaan baa fiican oo ayay isu sheegaan in aqoon leh oo hawlaha garanay waad leedihiin wadaaduna in badan bay masaa'ilka noocaasa celceliyeen ama ka jawaabeen marka ilaa ninty in la taagnaada masalada noocaasoo kale ah oo la soo celiyo gabadh muslimad oo xaa'idla masaajid ma geli kartaa kitaab qur ma akhriyi kartaa eh, iyadoo umula ama ilma nuujin soonka dhaafay ka warrama idinkaa iskugu filan ama waad barateenba si kastaba noqotee waxaa ila tahay gabadha muslimaddaa waa mukallafa ninka raggaa u xisaaran baasan xagga soonkeeda haddayse cudurdaara aan raggu lahayn bay leeyihiin gabadhu marbay xaaido noqotaa marbay umul noqotaa marbay ilmo nuujinaysa hadday ilmihii ay nuujinaysa awgii ama xamligii iyo ay araxda ku siday awgee ay soonku u xamili weydo saana uu soonku ku dhaafo soonkii way ka dabategi way dabaqabatayn dabaqabatayntaasaa laysku hayaa qaabkee loo dabaqabatay wadaadaha qaarkood waxay way soo qadayn markay umusha ka baxdo oy galoof noqotay soo qadayn oo ruuxii mariidkaa ah bay la mid tahay niman halkaasay ku dhufteen culammada ka mid ah. waxay leeyiin meye eh, bay bixin fidyay bixin culamadu waxay leeyiin wax laga rabaa ma jiro waa fasaxan tahay gabadhu iyadoo keligeeda soonkii dhaafay waan ka rabnaa laakiin ilmaha awgii iyo xanuunkiisii iyo xamligiisii ama nuujintiisi wuxuu u dhaafay gabadh muslimidu ummadda ilma kusoo dartay weeyo reer dhaqaalina dawlad warshad wax soo saaraysa wey marka qadaa lagaa rabaa iyo fidyo socon maysa way fasaxan tahay wadaaddaha ku dhuftay ibnu xasan baa halkaa maraya waxaase ila xoog badan ama aan ku talinaya gabadha muslimadee iyadoo xaamilaa soonka dhaafay ee xaggana xamili weyda inay soonto ama iyadoo ilmo nuujinaysa hadhow markay tabar hesho waa inay fidya bixiso kafaara gud bixin soonna lagama rabo qadaa'a ee ka mayso oo farahba ka qaadi mayso laakiin fidyay bixin maalin kasta oo dhaafay oo garaam oo raashiin ah ama kila raashiin ah sodonkiilo bisha ramadaan haddii mud ahaan lagu cabirana waa lix boqoloo garaam calaa yowm lix boqoloo garaam marka soddon maalin lagu dhuftana waa siddeed iyo toban kilo raashiina siddeed iyo toban kilo raashiina ama burasiidayn eh, eh, oo soddon kilo raashiina iyo suugada hadday ku dari karto kiiladiiba ay labaatan shilin raacayso ama konton shilin oo kenya raacayso masaakiin iyo dad fuqaraha ha siiso waana fasaxan tahay adaa billahi tawfiiq jazaak allah khayr khayr aljaza <clears throat> gabadhaan su-aasheeda talay talaysa ogtahay laakiin aan gudbinahay laquma gabadhan waxay leedahay sheekh haddii aan isdhaho qur-aanka akhri ama wax qabo ma qaban karayo dabeecadda noocaan waxaan isku arkay intii sanadkana sidee baan sheekh dabeecadda iskaga bedeli karaa ta kale ilaahay wuxuu igu ibtileeyey inaan dhegaysto heesaha ee sheekh ilaahay iga bari in uu iga madoobeeyo bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi waaalih wasaxbii ajmaciin amaa bacd gabadha muslimadda ah ee su-aashaas soo qortay ama tala bixintaa doonaysa ilahay waxaa ka baryaynaa ayadayo inta lamidka aba inuu khayrka ku hanuuniyo xumahana ilahay uu ka hor istaago kulligeenba ilaahay subxaana inuu hanuuniyo oo khayrkana jeclaysiyo xumahana rabbi uu na nacsiiyo baan ka baryaynaa asaga awoodle wax kastana bedeli kare talada goobaad gabadha muslimadda waxaan leenahay bedel saaxiibada dumarka kula saaxiibada ah eed isku xidhan tihiin ama kugo-ayniga ama kaa weynba laakiin aad sheegawadaad kalihiin bedel dad muslimiina ama muslimaad kalea oo ka khayr badan ku bedelo leannu inta badan ruuxa dariskiisa iyo saaxiibadii waa baabi'iyaan ayagaana laga yaabaa wax badanoo ka mid a ah dhibka ku haysta inay asalba u yihiin marka saaxiibada kugu xidhan ee dumarka iska bedel dad ka khayr badanna raadso aaniyan cajallaha iyo waxyaabaha noocaasi heesaha ah inaad aalaadka lagu dhegaysato iska qaado guriga ku talagal rikoodhada lagu dhegaysto waxa sidhe lagu dhegaysto qalabka wasaa'ilka kugu caawinaya in aad wax ku dhegaysata bixio sadaqayso isdhaafi ama iibi oo wax ka fiican ku soo godoo khayr kale ah leanna waxyaabahan intay meesha kuu yaallaan waxay sahlahayaan inaad taa bal maanta ku tuuro xabaar baad qur-aan akhrinaysay bal xooguu qajac ka sii saaca bisaaca marka sadaan qajacba ooga siini isdhaafiba kuwaan ayadaa waa loo baahanya intaad iibiso masaakiinta ku sadaqayso ama hanti kale oo ka fiican kusoo iibso aaniyan dikriga ilaahay badi salaatuleylka salaatuleylka niska dambe la tukado waa daawo nabi maxamed baa lagu nabi allow ninka hebel ah yaquumu lleyl fa idaa asbaxa saraq habeenkiibuu salaatuleyl tukadaa waagu markuu baryaxatooyu bilaaba lagu nabi allow waa tug nabig wuxuu ihi sayanhaahu maa taquul hadduu salaatuleil dhaba tukado aakhirkii waxaa daaya xumaanta addaaya wey ina salaatana can alfaxshaai walmunkar idan salaatuleilka niska dambe la tugo shanta waqti markaad meesha soo saarto bal salaatuleilkana badi soomkana waa muhiim jiddan lannu shaytaanku yajrii min ibni aadama majra dam waxaan shaydaan baa kugu dirahaya isagaa kugu caraabinhaya soonkuna shaydaanku cadaadiyaa waa wiqa waa dilaa marka soonkood badiso intaad hawshan ka go'aysa caadadan salaatuleylka saaxiibada iska bedasho qalabkan ee meesha ku yaalla waxaan keen lagu dhagaysay iyo telefoonnaha noocaasa mid dhaformoodigoon waxba lahayn oo nokiya oo tree ten iska soo qaado oon waxba la gelin karinba marka hawlaha iska bedel ilahna waxaan ka baryaya inuu cudurka asaga ah kaa qaado adiga inta kula mid a annaguna naga caafiyo adaa billahi tawfiiq jazaak allahu khayr khayr aljaza labadana shee kusoo gabageyna insha alla taala labada su-aal ugu dambeeya sheekh gabadhan waxay leedahay sheekh haddii aan nin ballan ka qaado isla markaana aan dhaar ku kala tagno duruufo awgood ma uga bixi karaa se kafaara ma ii noqonaysa haddaan saddex maalmood soomo tafadal <laughs> sheekh bismi illah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd gabadha muslimada laba arrimood oo isa saaran bay ka hadashay ballanqaad iyo wacdi iyo dhaar isa saaran dhaartu haddii la jabiyo kafaara gud bay leedahay oo iyadu meesheeda laakiin wacdigii ballankii in la ofiya waajiba sida asalka ruuxa muslimka ma aha ruux qaadir ah oo ballanfurow ah axdigana ka baxa waa dhaqan munaafiqiin dhaqan fiicanna ma ah haddii gabadha muslimada ah waa jiraan arrintaasoo kale odhanaya in la oofiya waajib ma ah laakiin sida raajix ah in la oofiya waajib weeye wixii dhaqan munaafiqiin ummad nabigu uu ka digay in la raaca lama ogolo ama lagu daydo markay u yartaayna waa kabiira min alkabaa'ir laakiin hadday gabadha muslimada duruufa ku yimaadaan hawshaasi ka hor istaagaya oo wax ayadoo aysan u qastayn inay ballanti ka baxdo ninkii baa xumaan ku soo baxday nin diinlaawo uu noqday gabadhii ninka waa kala maqan yahin isku yimaadaanna waa suurogeli weyday dhib badan bay kala kulmaysaa hawsha ayada hadday duruuf ayada ka baxsan awoodeeda ay yimaadaan oo reerka isu keeni waayaan iyo guurka hirgelin waayaan oy sidaa hawshu u burburto wax dembi ah laguma laha dhaartina waxba kafaaraa ka soo raaci laakiin marka iyadu iskeed u jebiso ballankiina ooga baxdo toobadkeen baa laga rabaa wacdiga iyo ballanta ay burisay ah kafaara gudna waa laga rabaa dhaarta ay jebisay hada bilahi towfiiq jazaak khayr khayr aljaza su dambaysa oo aan u dambaysiiyey sheekh gabadhan waxay leedahay sheekh dad baa jira marka la yidhaahdo wax sadaqaysta odhanaya waxaad u shaqaysaa koox hebel ama koox fulaan ama dadka mujaahidiintaad u shaqaysaa kuwaasina waa mooriyaan oo sadaqa kuma bixiso waxna ku siin mayso ku siin mayno waa fataaliin oo waxba ku siin mayno fataaniin miya cafwan fataanin weeyaanoo waxba siin mayno sheekh dadka noocaasa maxaan ugu jawaabnaa se maxaad adigu nagula talin lahayd jasaaka allahu khayr arrintaa sheekh waa u baahannahay noo faahfaahi bismi illaah wasalaatu wasalaamu على rasuuli illahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd eh, xil kastoo diineed ama waajib kasta oo muslimiinta u yaalla ruuxuu u dhib la kulmahaya nin walba inuu hadal wanaagsan kula soo qaabilo oo lacagta miiska laguu soo saaro oo lagu soo dhoweeyo oo shaha laguu shubo wax suuragala ma ah ruuxii doonayay inuu hawsha had iyo goorba uu la kulmanayo su isku lugan mashruuca asaga ah faraha baa kala baxo shaygan diineed khaasatan arrimaha hadda laga shanqadhiya dadka u taagan dadka maanta adduunka loogu necab yahay wey gaal iyo islaam kuwa sheegtana ay la dagaalamayaan fartuu qaban waa la dhibahaya nin jaa'ifeeya ruux aflagaadeeya nin xadgudub ku sameeya intuba waa leeyihiin walaa tasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa min aladiina ashrakuu adan kaiira wax badan oo dhegtaada aan ka farxinin baad maqli wax badan oo wejigabaxaad la kulmi wejidiir badan baa kugu dhici laakiin haddaad ilahay dartii u taagneed waxaana u daacad ka ahaa dhib kuguma hayso muslimiinta in wax laga qaado oo la baryo oo weliba la toogo oo muslimiinta kale wax loo qaado waa shay diinta ka mida wey nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi salaam akwac gabadh reer bani fazaaro oo asagu u hela qayb oo dagaal qariima ka soo helay buu nabigu intuu yimi nabi allow iyo nabiga inta inuu yii salaamo gabadha isii gabadhii hebla ahayd ee quruxsanayd ee adugu aad haniimo u heshay e soo qafaalatay baan kaaga saaka wuxuu nabi allow way quruxsantahay welina ismaana arage ma ii nabigu waa iskaga tegey berri oo kaa haddana la is arkay nabigu wuxuu hi salamo gabadhi kee nabi allow weli maanan agmarin mar haddaad adu afka ku kala qaada weli maanan agmarin gabadhuna waa gabadh qiimo badan isku len jirta wey hase ahaatee saakan aday waa ku siiyey nabi allow nabigu gabadha waa qaaday qoraysh buu u diray wuxuu qorayshay gabadhaa qaatay idinkaa isla gaalo ahaaye annaguna labada nin ee muslimiinta nagasa noo soo daayay maxaabiis buu kusoo furtay nabigu wuxuu u baryey salamo laba maal u daba taagnaa inuu gabadhaa wareejiyo si muslimiin loogu soo furto in aad ruuxa muslimka u tagto ood barido oo daba taagnaato ood ku rafaado adoo muslimta oga qaday waa min addiin waajib diineed wey ruuxu u istaagay in lagu xurmeeyuu mudan yahay in lagu ixtiraamuu mudan yahay in la caawiyuu mudan yahay in la caayo lagu xadgudba ma ah dadka noocaasa ee qaabka idinla dhaqmay u dulqaata xaqa aad u taagantihiinna u sabra ilaahayna agtiisa wax dhigto wax mooda dadkana waqti badan lagu bixinin ama ayagu xukumkoodu hadda ka hor baan ka hadalay adaa bilahi tawfiiq jasaaka allahu khayr khayr aljazaa gebagabadii mawduuca baan soo gaadhnay warqado fara badanoo sheekh meeshaan dhigay kulligood waxay ku qoran tahay sheekh iisoo duceeye ama ii duceeye mid tiraahda waalidkiiba xanuunsan mid tiraahda qur-aanka igu adag mid tiraahda umuuro kalaan leeyahay mid tiraahda ilaahay zawj fiican ha isiiyo kulligood duca fara badaan baa meeshaan gabdho ah wala dalbanayaan hal warqadoo kale ayadana meesha ku jirtay oo codsi ahaa oo gabarh kamidii kusoo qortay oo ay leedahay sheekh jasaaka allahu khayr aada iyo aad baan maanta ugu faraxsannahay kelmaddan qiimaha badan eed noo soo jeedisay waxaanan kaa rajaynaynaa inaad kulamadan oo kale aadna siisahay sida aad nimankaba kulamo fara badan aad u siisahay annagan inaan waqtigaa kulamo ka hella waan kaa rajaynaynaa warqad ku imaatayna meesha way taallay akhwaatii fi lcaqiida kelmaddeen intaasay noogu dhan tahay jasaakum allahu khayr xuduurkaad soo xaadirteen haddana waxaan mar labaad inagu celinayaa si uu mawduuca inoogu soo gabagabeeyo oo inoogu duceeyo شhيkhنا الفاضل فlيتفضل mشhكور إن shاء الله شhيkhنا بسم الله والصلاaة والسلام على رsuuل الله ilaahay subxaanaه wa tacaala biasmaa'ihi اlxusna wa sifaatihi اlculaa waxaan ka baryaynaa inta dhiban inuu ilahay dhibka ka qaado oo uu dheef ugu bedelo dadka xanuunsan ilaahay cudurka caafimaada ugu bedelo gabdhaha muslimaadka ee guur aan helin ilaahay guur wanaagsan iyo zawj saalix iyo ubad wanaagsan ha siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inta ay ku adag tahay waxbarashada diineed ilaahay u furo nin walbo muraad leh wanaagsan ama khayr ama bannaan ilahay inuu salaan ka baryaynaa kulligeenba xaqa uu inagu dilo nin walba utunta iyo muraadka uu leeyahay san rabbi ha u sahlo dhammaanteenna ilaahay iimaan iyo islaan anagu walaaleeyo codsiga u dambeeyeyna insha allahu tacala waa iska mashquul badnahay kolley cabdinuur baa inta badan soo jijiiday bal asagaa baan xaajoon doonnaa idinkuna allah idin kaalmeeyo khayr baan idin rajaynaya bilahi towfiiq jaza allah khayr ilaahi subxaanau wa tacaala sheekhayna khayra ka siiyo kulamada faraha badan ee kale aan dalbanaynan ilahi subxaana wa tacala anagii sheekha mar kale kulankan oo kale iyo kuka wanaagsan baan ugu kulmiyo aad baan ula yaabay runtii madrasada maanta loo soo camiray intii anigu maxaadar socoto dhan mikrafoono kale xidhayay intan in ka badan oo kale xagga fadhida baa madrasadii kaliya xagga fadhida marka jazakum allahu khayr inta sheekhu baxayo kabihiin way isku dhex yaacsan yihiin fadhiya baraka fiikum sheekh iyo culimadahayna dhaafto wa